خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد باب المسح على الخفين waxa aynu maraynay dahaaradii iyo waysadii gaar ahaan lawaaxiqda baabkana ma la dabagelinaya waxaa ka mid ah mashruuc ah oo jira islaamka dhexdiisa rasuulku jireeyey sala allahu calayhi wasalam in la masaxo labada kuf dushooda halkii cagaa laga maydhi lahaa qofku u weysaysanayaa wayse dhammaystiran labadiisa khufna uu gashanaya kadibna mararka dambe ee uu doono inuu weysaysta dee weysadu ay ka jabto qaarka koruu maydhaya halkii uu ka maydhi lahaa cagaha labadaa kuf dushoodu masaxaya waa caynkaa tilmaantiisa xigmadda ku jirtaa waxa weeye fudaydin loo fudaydiyey qofka muslimka ah siiba marka uu dee safarka yahay oo muddadiisu ay ka kororhsan tahay marka uu nigaadiga yahay arrinkani mid jiro inuu yahay waxaa caddayn doona nusuusta soo socota haddii dadka qaarkood ay dafireenna waa midh xadgudub ku ah lidalik baa caqiidada kutubulcaqiida aada ku arkaysaa iyagoo culimada leh oo odhanaya wa bilmasxi cala alkhufayn inuu mashruuc yahay almasxu cala alkhufayn ayaanu aaminsannahay haddaanu nahay ahlu sunna waljamaaca uma min almashhuuri ma tawatara wa huwa ma yarwiihi jamcu xudira kadibuhum curfan kamasxi lkhufi rafci dayna caadimun lilkhulfi macnaha waxa uu ku tilmaamayaa sheekhaas musalaxa dhexdiisa in uu ku sugmay almasxu calaa kufayn asaaniid kala duduwanoo tawaaturtay isku tubadhacsanoo fara badan waaya marka baabka almasxu cala alkufayn axkaamtiisa ayaa halkan uu ku xusi doonaa waana ruksad ilaahay diinteennuna waa cazaa'im iyo rukhas shaygu sidii uu ku yimi xukunkaasi hadduu ku socdo caziima la idhaahdaa haddii laakiin laga fudaydiyo sidii marka hore xukunkaasi uu ku yimi ruksa wey rasuulkuna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu an tu'taa rukasu ilaahay wuxuu jecel yahay ruksooyinkiisa in laga guddoonto ilaa waa hadiyaduu bixiye hadiyadaa inaan lagu diidina laga guddoonto ilaahay wuu jecel yahay xadiidka u horeeya baabkan can ilmukiirati bni shucbata radia allahu canhu qaala saxaabigaasi wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan wehelinayay fatawada'a markaasuu weysaystay fa waxaan waan foorarsaday lianzica si aan uga siibo khufayhi labadiisa khuf qofku waa sharabaad adagu sharabaad maqaar ahaa wey halkan maqaarkee masallaha laga sameeyo maaskaa jidhicda san ee sida maradoo kale ah ayaa laga tolan jiray sharabaad yaroo gaaban oo labada kuraamood ku jooga mararka qaarkoodna debedaha waad ku arkaysaa oo dadku aada bay u isticmaalaan inagun baan dhaqan u lahayn marka sharabaadkaa maqaarka abuu ah ahaa qofku oo qofku kabihiisii jaangarigiina uu iska gashanayo isagoo kufkiisii ku taaga marka fahawaytu lianzica khufayhi waan foorarsaday si aan uga saaro labadaa quf faqaala markaa nebigu waxau uhi dachumaa iska daha iskaga jireene fa innii adkhaltuhumaa labadan cagood waan geliyey labadan quf waan geliyey cagaha daahiratayn iyaga oo labada cagood daahira oo waysadu ay sii dhammaystiran tahay famasaxa calayhimaa labadii quf dushoodiibuu markaa gacanta mariyey muttafaq calayh walilarbacati canhu linasai nasaa-i waxa markaas ila nasaa-i afartii oo nasaa-i lahayn baa waxa ay la kordheen siyaadadan ana anabiya sala allahu calayhi wasalam masaxa wuxuu masaxay acla alkufi kufkan xaggiisa kore oo qoobka sare ah wa asfalahu iyo xaggiisa hoose oo halka cagta lagu joojinayo ah xadiidkaasi labaduusu tilmaamay wa fii isnaadihi dacfun laakiin sanadkiisa waxa ku jirta tabardaro oo heeruu hinjan hinqan kale ma gaadhin la cuskan karo marka xadiidkani intaa dambe ziyaadadaasi waa daciife waxa uu inoo tilmaamay xadiidkaasi hore saxiixa ah bukhaari iyo muslim ku sugan in saxaabigu uu isiri nebiga ka saar calayhi salaatu wasalaam labadan sharabaade ee adag markii uu qaarka kore maydhay nebigu wuxuu ihi ii daaha igu jireene baan ka masaxayaa mar haddaan geliyo iyaga oo ah weysadaydu u dhamaystiranto aan daahir ah dushoodii unbu sidaa u masaxa intaa qoobkee kore markay cagtaadu sidaa u taallo ee dhulka ay saaran tahay geestaa kore qoobka xaggiisa kore unbaa sidaa loo masaxaya oo aan xagga hoose lahayn xagga hoosena waa halkuu qofku dhulka ku hayo geesta korena waa qoobka intiisan kore ee faraha iyo ilaa qur-aanta inta udhaxaysa mustafaadaadka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa waa daliilada loo cuskanayo baabkan inuu mashruuc yahay oo labada kuf la masixi karo haddii qofku uu ka shakisan yahayna waajib bay ku tahay inuu markaa masaxo si uu shakiga isaga saaro waxaa labaad aynu ka faaidaysanay labadan sharabaad kolka dushooda la masaxayo dee waa inuu kolka hore qofku isagaoo si fiican u weyse qabo waysadiisu dhamaystiran tahay uu maaragtay gashadaa kolka hore uu gashanayo wey waysadiisu waa inay dhamaystiran tahay waaya xadiidkana waxaa laga faa'idaysanayaa inti intaas dee nebigu waxa uhi fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn cilada wuxuu ku sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam si qalbigii qofku u dego maadaam uu yahay maaragtay cagsi ay daahir tahay waxba dhib ma jiro tan kalaa meesheedii istaagi gala geli karay nuqdada saddexaad in labisa muxdian lam yujzihu lmasxu cala almasxu ijmaacan kolka hore haddii uu gashaday isagoo bilaaweysaa baabkan masxiga ma isticmaali karayo ruksadiisa riwaayadaa iyadu dheeraadka ah waxa ay noqotay mid laga tegayo oo aan hoosta in la masaxa waajib maaha labadaa din inuu qofku maydho waa waajib masxiganina mid qofkii sunno ahoo jaa-is u ahoo u bannaan weeye nuqdada lixaad waxaynu ka faaidaysanay an yakuuna alkhufu saatiran limaxalli cudwi lmafruud intan ilaa qur ee la maydhayo ee waajibka ahayd waa in sharabaadkan adagi wada gaadhaya maadaam kuf la sheegay magaca la sheegay waa kuf kufna waa inuu intaa ku egya nuqdada toddobaad waxaynu ka faa'idaysanaynaa wax dhib ah inaanay lahayn dahaaradaa masal xubnaha iyo sida waysada iyo wixii lamid ah haddii uu qofka mas-uulka ahay mujtamaca dhexdiis uu ku fuliyo sida nebiguba ugu fuliyo calayhi salaatu wasalaam sunnaanay noqonaysaa marka uu tusayaba ummadda ee ummaddu ay ka faaidaysanayso waxaa kaloo aynu ka arkaynaa muqiiratu bnu shucba siduu markaa sharaf weyn ugu helay nebiga u shaqayntiisa calayhi salaatu wasalaam isagoo la og yahay qabaa'ilkii ugu sharaf badnaa carabta inuu ka dhashay waxaynu ka arkaynaa kale qof fadli badani inuu u shaqayn karo qof kale aba kasii fadli badbaadabe inuu u shaqayn karo markaa laysu shaqaynayana qofka waxaa loogu shaqaynaya dheeraadkiisa uu leeyahay weye diintiisa uu ku fiican yahay iyo cilmigiisa iyo da-diisa oo weyn awgeed iyo waalidnimada ayaa loogu shaqayn karaya aragsida markaa meesha taallaana waxay tahy qof kan loo shaqaynayaana waa inaanu kan u shaqaynayaa inuu ka hooseeyo ama ka liita u arag oonay kibir ku beerintaas ka shaqaynaya laftiisuna in lagu daciifsanayo waa inaanu arag laba qofoo laakiin walaalo ahoo walaalsinimada iyo naxariistu khidmadan ay keenayso un inay tahay qofkaa marka saaxiibkaaga ah wixii aada ku aragtee sawaaba in si wanaagsan loogu haga hagawey saa uu nebigu saxaabiga u jaheeyey waaya dahaaradu in biyo un lagu dahaaro qaadanayo oo marka dahaarada lagu dhammaystiro masxigu imanayo ayaynu xadiidka ka faaidaysanay qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin qofku hadduu gebagabaysto labadan sharabaadna ilabo marka dambe wuu masixi karaa waa masale khilaafiya wey laakiin xadiidka daahirkiisu wuxuu ku kutusinayaa qofku kolka horeu dahalahan gashanayo waa inuu dahaaro dhammaystiranoo biyo ah soo isticmaalay ilan daahir bay ahaayeen tan waxa laga fahmaya biyaan ku maadheen waaya xadiidka labaad wa can caliyin radia allahu canhu anahu qaala cali bna abi aalib baa wuxuu yidhi low kaana diinu bira'y diinta islaamku haddii ay tahay un caqli oo caqli wax lagu wadayo aan cilmi la barbar wadayn la kaana wuxuu noqon lahaa asfalu lkufi hufkan xaggiisa hoose ee cagta dhulka lagu taabanayo awlaa mid kaga habboon bilmashi masaxaadda min aclaahu xaggiisa kore waqad ra'aytu waan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yamsaxu iyadoo nebigu masaxayaabaan baan arkay buuhi calaa daahiri khufayhi labadiisa khuf xaggooda kore ee qur-aanta xaggeeda kore low kaana diinu bira'y diintani hadday caqli noqon lahayd oo caqligu cilmiga ka horeyn lahaa la kaana asfalu lkhufi awlaa kufka xaggiisa hoose dhulka lagu joojinayaabaa noqon lahaa mid kaga haboon bilmasxi min aclaahu xagga kore ayuu kaga haboonaan lahaa masaxaadda waxaa la odhan laha xaggana ku joogsanaysa ciidde hala masaxo laakiin nebigaan arkay isagoo dushiisa masaxaya marka taa nebigunbaa soconaysa buu leeyahy cali bn abi aalib isaguna waxau warinaya radia allahu canhu inuu nebigu masaxay calayhi salaatu wasalaam labadaa qof dushooda marka dabeetana tawjiih buu ku daray ummadda uu jahaynayo sida sawaabta ah iyo aragtida fiican iyo aaminaada wanaagsan markaasaa wuxu uhi war diintan haddii caqli noqon lahay caqligu wuxuu sheegayaa cagta halka dhulka lagu joojinayaa in dhaska laga masaxo inay ku habboonaan lahay dhaska iyo siigada dee halkan lagu joojinayo dhulka ayaa ku habboon in laga masaxo oo biyahan gacanta ee qoyan la mariyo laakiin taa waxaa xadidaya hor joogsanaya dee xagga saraanla ka nabigu masaxaya calayhi salaatu wasalaam waayo xadiidkaasina waa saxiix weeye akhrajahu abu daawuud biisnaadin xasan alxadiidu saxiix darajadiisu waa taa wey waxyaaba aynu xadiidka ka qaadanay waxaa ka mid ah sida waajibkahay waa in qofka xaggiisa kore la masaxo hadduu laakiin qofku xagga hoose un ku gaabsado masaxaad kuma filaanayso inkastoo dee labadaba uu masixi karo macnaha dusha iyo hoosta sidii fuqahadu ay tilmaamayeen labada gacmood uu isweydaarinayo intuu xagga kore gacanta saaro xagga hoosena uu saa u raacinayo oo labada gacmood uu isweydaarinaya haddana waajibku waa ah xagga hoose waa xagga sare diintu waxa ay ku soconaysaa naqliga ilaah iyo rasuulka wixii daliile ka soo arooray waayahay sidaa markaa caliba uu u tawjihiye dadka u tilmaamay taa macnaheedu ma aha caqligii in la ihmaalinayo ama caqligu kaalin inaanu lahayn ma aha laakiin diinteenu caqliga kaalin weyn bay siisa waxaa ehm, aad ku arkaysaa nusuus fara badanna inuu ilaahay ummadda ku canaananayo iyagoo caqliga isticmaali waayo sidii ugu quruxda badnayd ee ugu tayo roonayd iyagoona caqliga u isticmaalayn afalaa yacqiluun ina fii dalika laayaatin liqowmin yacqiluun ina shara dawaabi cinda allahi sumu buk aladiina laa yacqiluun nusuustaasoo dhami may cilmi yeeshaan may caqli yeeshaan may fahmaan ayaa la tilmaamaya laakiin kullu dalik waxaa muuqanaya inuu noqdo caqligii mid u adeegayo oo daba socdo oo kabayo oo lagu fahmayo cilmiga caqligii qofku waxa uu maaragtay ku fahmaya naska waxa uu yahay mid daba soconayo oo khadka waxa u jeexaya uu yahay daliilka iyo naqliga ah. waxaa afraad oo jira alcaqlu saliim liyuwaafiqu naqla saxiix baa laydhaha daliilka saxiixa ee qur-aan iyo xadiidba ku sugan caqliga caafimaadka qaba isma diidaan waa diin lfidra waa diin lcaqli marka caqliga isma diidayaan hadday isdiidaanna daliilkan ama saxiix ahayn oo sugnayn ama caqligaa silan sida qaalibka ah waay wujubu lkhuduuci watasliimi liawaamir illahi tacaala waawaamiri rasuulihi sala allahu calayhi wasalam marka daliil yimaado facala raasi walcayn wey aqbalnay samicnaa waadacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir kol hadii aayadii xadiid la keeno laakiin in la yidhaahdo maaha maxaa looga jeedaa iyo hadday saa noqon weydo dee siday saa u noqonaysa waa caqliyaadkii taas ummadaha had iyo jeer caqlaaniyiinta la ydhaha waxyaabahay ku halaagsameen wey waay tan uu sheegaya marka xikmadda ku jirta uu cali baraarujiyey kollay mulaaxadadeeda iska leedahay masxigani kolley aha shay dee nadiifinaya meesha waa rugsad un dadka la siiye iyo shay kusimo uun ka ah dahaaradii meeshan loo geysan lahaa laakiin gacan qoyani dee kolle cagta hoosteeda haddii la marin lahaa wax uskaga inay ku kaakiciso mooyaane waxba kamay jarteen lidalik baa marka xaggan sare loo doorbiday iyo taysiiran lilcaadi qofkan cibaadaysanayana way u fududahay isagoo saa u taagan markuu labadii sacado intuu qaarkii kore weysaysto salajoog ba iskaga weysaysta hadduu doonayo qaarka kore laba lacagood uu ku yaro foorasado saasun u masaxu dhaqaatiyadaba waa fudaydintii una kasii qaybta kayfiyadiisana masxiga xagga dambe in ku arki doona labadan adin kolka la masaxayo ma mar qurhaa la wada marinayaa mise sidii weysada midigtaa lagu horraysiinayaa bidixdana waa lagu dambaysiinayaa sidaa wey bidigtaa lagu horaysiinaya bidixdana waa lagu dambaysiinaya wa can safwaana bni casaalin qaala kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa ya'murunaa wuxuuna fari jiray idaa kunnaa safaran markaanu socdaal nahay dad taraa ku jira markaanu nahay wuxuuna fari jiray anlaa nanzica khifaafana inaanaan sharabaadada yadaa adag iska saarin halaaata ayaamin saddex maalmood wa layaaliyahun iyo habeenadooda lix caana maal inaanu iska ilanaano ilaa min janaaba in jinaaba inagu timaada mooyaane haddii jinaaba timaada maydhi baa waajibayo danba waa loo bixin walaakin anlaa nanzic inaanaan ka siibin buu na faray min khaa'idin saxaro qofka ka timi awgeed wa bawlin iyo kaadi iyo wa nawmin hurdo waxyaabaha waysada jabiya inaanaan daraadoodu bixinay qofku markay weysadu ka jabto istisadiisa iyo dahaaradiisa intuu iska dhammaystirto ayuunbu halku cagaha ka mayli lahaana masaxaaduun ku samaynayaa labadan adin dushooda xadiidkani waxa uu tilmaamaya rasuulku amarkaa sunna siiyey oo amru libaaxo macnaha qofkii shay xaq buu u leeyahay sunnay u tahay way u fiican tahay waa shay ruksad loo siiyey waaya mar haddaanu safarna dee safarkiina baahi weyn buu qofkii usii qabaa dee waad dareemi karaysa dayuurad iyo gaadi iyo log midkaa doonta ku sugnow qofku had iyo jeer in alaabtiisaasi u yara xidxidhanaato oo si uun uu isaga yaro urursanaado ayuu jecel yahay waa wixiisu ka kala baahin marka kufka ha saarina buui khifaaf jamcu kuf inaana kufka iyaga iska siiyo way noo iman doonaan sharabaadadu oo jawaari baa la idhahdaa iyaga xagga dambe inoogu iman ee iminka kufkani waa kaa maqaarka qaar aada u jilicsi baa laga sameeyaa mararka qaarkoodna bahalkan yara khafiifka ahee shamaca ahee ehm, shandadaha iyo laga sameeyo aadka u khafiifka ah kaasna waad ku arkaysa iyadoo laga samaysanayo marka wuxuu tilmaamay ruksada qofka musaafirkahay uu bahalkan u haysto in la masaxo qofkan inay tahay lix caana maaha saddex maalmood iyo saddex habeen waxa xadiidku uu tilmaamay markuu qofka jinaaba ay ku timaado ama gabadhii xayd iyo caada ay ku timaado in layska saarayo baalka jidhkii la wada maydhaabaa ilaa waajib laakiin haddii wixii waysada jebinayay qaa'idkii iyo bawlkii iyo nawmkii iyo waxyaabaha dee qofku sida kalunbuu dahaaro qaadan laakiin ma saarayo way ugu jirayaan waaya idaa kunaa safran waa jamcu musaafir weeye musaafir safran xadiidka waxyaabaha aynu ka faaidaysanayna waxaa ka mid a waa jaa-is almasxu calaa kufayn markuu qofku socdaalka yahay xaasad iyo baahiduna safarkay sii darantay saa daraaddeed baa muddadii lagu kordhiyey oo lix caana maalun baanu adimadaa ka saaray ee markuu dahaaro qaataba ee xamaamka uu ka soo baxaba qaarka kore intuu maydho ayuun bay ugu jirayaan u masaxaya wuu iska seexanaya wuu iska soo toosaya wuu iska soconaya laakiin hadduu saaro dee waa addimadii hala maydho muddadani waa lixdaa caalamaal qofkii musaafirka ahaa almasxu cala alkhufeyn ruksadan wuxuu haystaa qof marka xadadkii yaraa uu jiro kii waysanaanta laakiin kii jinaabada maya waxaynu ka faa'iidaysanay wixii ka soo baxa labadan meelood ee bani aadamka ay wax ka yimaadaan saxaradiiyo iyo wixii ka yimaada meeshaa ka soo baxa inuu weysada ka jabinayo ayaynu aragnay waxaynu ka faa'iidaysanay oo kale hurdadu inay jabinayso weysada xadiidkay ka muuqanaysaa waxaa hurdadii la mid ah caqligii oo qofka silanaada ama wax uu cabbay ha la silanaado ama daba lagu muday ha la suuxo ama ha yaro waasho haddii suuxdintaasi ay timaado caqligii qofku meesha uu ka baxo dee wax ka yimi war kama hayee waa nooc hurdadii oo kale ahoo weysadii waa ka tabay waxaynu ka faa'idaysanay buu ihi xadiidka in bahalaha la masaxayo khifaafka ah waa masale khilaafiya ama dilaaxa ku jira ama yuu ku jirin waayo kuf unbuu nabigu sheegay kuf laakiin adag oo sax ah oon dilaacsanayn shuruuda kumuu xidhin masalo khilaafiyo xagga dambe ay noogu iman doonta aimada intooda badani waxay leeyihiin bahalkani ha hagaagsanaado yaanu dildilacsanaanin waxaa laga faa'idaysanayaa buu kuleeyay bahalaha sharabaadadii adkaana in la masixi kara jawrabeynka la odhanayo kol haddii iyagu aada u wanaagsan yihiin ee tayo leeyihiin waaya laakiin kuwa khafiifkaa ah maya ee biyaha sii daynaya waxaana u daliila xadiidkaa kale muqiira uu warinayo ee saxiixa ah ana anabiya sala allahu calayhi wasalama masaxa cala aljawrabayni wannaclayni nebigu wuxuu masaxay labada sharabaad iyo kabahaba marka had iyo jeer mujtamaca islaamku uu xukumeed dowla islaamiya ay wakti uun soo marto iyo waa yar kala muuqaal duwan yihiin markaan marna islaam xukumine sida kale un dee ummaddu diinta ay u haystaane islaamku aanun qiyaadada gelin inta badan lidaalik bal caalam islaami marar badan arkaysa iyadoo dadka kufkaa iska sitaano mararka qaarkood askaruhu sida ay isaga socdaan kabaha iyo iyo sharabaadada dushoodun intay masaxaan ay iskaga tukanayaan kabihii alaabtii iyagoo iska gasha qofkii hawshiisiina u wataa qaarkii kaloo weysaystay intuu baalkaa meesha miiba halkaad halkaa tarajoogga ka weysiisto dabeetana kabihii iyo sharabaadadii unbuu dhag ku siinaya masaxaya salaadiibu kabahaba ku tukanayaaba warkiisuba waa jamjamba wax dhulka yaalla ama kasii filqani ma jiro marka xadiidkaasi waa saxiix tirmidi buu ku sugan yahay iyo abi daauud iyo musnadu imaam axmed saddexda kitaaba masaxa cala aljawrabayn wanaclayn iyo labada kabood marka labadaa sharabaad ee aada u adag laakiin badankoodu innaga waxaad yar moodaa inay aada isaga yaro liitaan oo dee qaar aan loogu talagalin masi ayay isaga badan yihin oo intoo aada loo khafiifiyo loogu talagalay buurka in lagu gashado oo dee cagti ka muuqanay ayay isaga badan yihin marka daha layska iska hobsado yaan lagu degdegin iyomaa fadli badan in la masaxo marka aada ama naxani jirto ama aada musaafirtahay in la isticmaalo ruksadan iyo in casiimadii lagu socdo oo mayriga aada ku dadaasho mar walba labadaba la yidhi culimada qaar waxay yidhaahdeen mayrida fadli badan qaarna waxa ay yidhaahdeen waxa fadli badan masxiga laakiin waxaa lagu dhexdhexaadin karaa haddii qofku aanu u heelanayn sunnaha fulintiisa waxa wanaagsan oo afdala in uu si u nafta dee sunnaha ugu hago ugu jiheeyo ula qabsato inuu masaxo ina allaha yuxibu an yuqada rukasu ilahay wuxuu jecelaya in laga guddoonto hadiyaddaa u bixiyey iyo ruksada وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu yeelay u cayimay ثaلaaثaةa أyaamin saddex maalmood walayaaliyahun iyo habeenadoodii lilmusaafir qofkii socdaalka ahaa inuu masixi karo wa yawman wa layla habeen iyo maalinna lilmuqiim qofkii nagaa habeen iyo maalin buu masixi karaa yacnii fi lmasix cala alkufayn marka labada kuf la masaxayo dushooda ruksadaasu bixiye akhrajahu muslim marka kayfiyadii baa xadiid nusuustu ay ku sheegaysaa muddadiina waa lagu sheegayaa xukumkiisiina waa lagu sheegayaa axaadiistu intaasay isdhex wadaa mar xukumkiisii ayaa lagu sheegayaa inuu yahay say sunno aho hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam mar kale waxaa lagu sheegaya kayfiyada loo masaxaya inay dushaa tahay inta waajibka intaas mar kale waxaa lagu sheegayaa muddada uu haysto qofka musaafirka iyo kan kale marka inaga dee dhaxantu waktiganay jirto oo kale ma meelaha dhaxantu aada iyo aada u badanta intaba bahalaha la iska gashado dawaarlahana ila kuu tolaye dawaarlahaas aad u dhiibanaysaa shamaca yaroo dha kugu siinayo qofka sandalkiisaas iskaga gashanaya Ehm, siiba dee qofkaa safanta ay ka dildilaacayso inuu iska isticmaali karo habeen iyo maalin markuu dhamaysto de haddana tahaaro dhamaystira intu sameeyaanbuu dib ka gashanaya marka xadiidkaas saasu tilmaamay qofna waa lix caanomaal qofna waxa weeye laba caanomaal waa kala badanta intaa waxa loogu fudeydiyey dee musaafirkii baa loo sahlaya muddatu masxi lmuqiimi yawmun walayla ويkun عlى الراجح min qwly الcلماء min ibtidاء الmasح baعd الxadaث ilى mili waqtihi min alyawm الtani goormaa laga bilaabayaa marka waxaa laga bilaabayaa ma markuu gashadaydaa laga bilaabaya mise markay weysadu ka jabto faribaa bee udhaxeeya farqi baa udhaxayn kara maala haddii aad imika weysaysato weyse dhamaystiran oo labadii ilato ama aada gashato labadii sharabaad kuf badhay waxaynu kufka ugu celcelinaynaa dee sharabaadkiibaa ka duwane oo aada gashatay ma waktiga aada gashatay baa muddada lagaaga bilaabaya mise waxaa lagaaga bilaabayaa kolka aada waysa wayse jabto ee aada iyaga masaxdo waa taa dambe wey kolkaad wayse jabto ee aada weysistay qaarkii kore maydho ee aada iyaga masaxdo masaxaadoodaasaa kow laga odhanaya laakiin gashashadii hore kow lagama odhanaya dee farqi baa udhaxayn karaa qofku hadduu iska caafimaad qabo waxaa laga yaabaa in saaka gashado weysadii saaka inuu tacishaayga ku tukado way dhici kartaa dabeedna intaasoo dhan uu iska weyse qabay kolkaasuu dabeedna bahaaro qaatay oo bahalii buu gashaday wuu masaxay markaasaa markaa uu xadadku ku yimi oo weyse jabay kolkaasaa kow looga odhanaya waktiga hore lagama soo bilaabayo waqt alxadad waa noocaa wey marka muddadii baa dee gaabu dhaxayn karaa way kala duwanaan karaa markay waysadu ka tirtay wey laakiin markuu gashaday maaha wuxuu ku yihi xagga madhabtan xanaabilada marka la eego waxaa la mid noqon kara masaxaadda iyo arrimahan waxaa kula mid noqon karaa bahalahan la masaxayo cimaamadii iyo gambadii dumarka iyo ayaa la mid noqon kara oo dumarkiina inay dushun gambada ka masaxaan kii cimaamad gashanaana sida dee qofkii bidaarka ahaa ee diidaya in dhakala cad laga arkoo kale isagoo iska gashan baashiisaasoo ku taagan inuu dushuun saa uga yara masaxo iyaduna way jirtaa oo waa si ayna xagga hore ku saarayn fi lxadiidi daliilu calaa xikmati asharci wa tanziili lumuuri manaaziliha manaasilaha arrimahoo la dejiyo meeshooda wa ictibaari alaxwaal islaamku saasuu mar walba u taxgelinayaa oo almashaqatu tajlibu taysiir baa qawaacidda shareecadeena ka mid a min alqawaacid alfiqiya fi shariica almashaqa tajlibu taysiir kolka dhibku kusii adkaado qofka yusrigaa loo sii badinaya markuu qofku xaafadiisa joogayo markuu socdaal galo dabcan waa kala hawl badan yihi saa darteed baa lagu kala muddo dheereeya waa diin ilaalinaysa dadka iyo xaaladahooda oo aan ku jiqsi arrinkeedu ahayna u nafisiya maslaxadda addoommaha ilaahay diinta usoo dejiyey ka u fahma in dadka si loogu adkeeyo loo soo dejiyo diintana waa damiim ka dhacsan oo u baahan in wax loo sheego wacan thawbana radia allahu canhu qaala wuxuu hi bacatha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu masaxay wuxuu diray sariyatan koox sahana coli coli yar fa amarahum waxa uu faray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ib duubkooda duubka madaxa ay ku duuban yihin yacni alcamaa'im cimaamadaha iyo wtasaakiin yacni alkhifaaf iyo sharabaadada sharabaadada iyo cumaamadaha inay iska masaxaan halka dhakada qofku ka masixi lahaa ama cagaha ka mayri lahaa inuu cumaamadaa dusheedana masaxo cagihiina masaxo arrinkiisa usoo ururo rawaahu axmed wa abu daawud wasaxaaxahu alxaakim xadiidkuna waa saxiix weeye inkastoo qaarkood ay wax ka sheegeen haddana xaakim markau saxiix yeelo waxaa la yidhahdaa imaamu dahabi ma ku waafaqay ha waa ku waafaqay isaguna fii talkhiis aimada qaarkood waa kuwa sheegay inuu markaa daciif yahay sida aimada had iyo jeer shawaaficda oo kale waa sababta ay uga tegeen xadiidka iyo cumaamada in la masaxa ay uga tegeen imaam albukhaariyuna xadiidun laa yasixuhu qaala alxaafid fi diraa isnaaduhu munqadic wadacafahu lbayhaqi marka khilaafkaasi baa ku jira xadiidkoo dee qolada u aragtay inuu sugan yahay xadiidku waa kuwaa yidhi cumaamada halamasaxee masaa'ilka ku bineeyey qolada yidhi ma sugnana waa kuwaa yidhi cumaamaddu masaxaad ma leh waa waxyaabaha waa asbaabu ikhtilaaf alculamaa fi masaa'il alfiqiya masalooyinka fiqigaa sababaha isugu khilaafaan buu ka mid yahay dabeecadda basharka dabeecadda kownka dabeecadda luqadda dabeecadda naska intuba dabeecaddii basharka kala duwanoo fahamkoodii ilahay ma simin cilmigoodiina ma simin way ku kala duwan yihin fahamka iyo cilmiga labadaba qofba haddii imika arrinkaa aynu qiimeynayno waan ku kala tegayna kala aragti bay noqonayna bal qofka naftiisa kala aragti noqonaya wakti hore iyo wakti dambe oo jadiid iyo qadiim yeelan karaa dabeecadda bani aadamkay ka midta wa sidaan wejiyaashoodaasi u sinayn bani aadamka dee caqligooduna uma sina isugu mid maha macnaha dabeecadda kownkuna way tahay oo deegaanadii baa dadka kala duwanaan karaa waktigii hore iyo waktiga dambena way kala duwanaan karaan markaasaa dabeedna fatwadii iyo baa isbedeli karaya labadaba dabeecadda nusuustuna dee iyaduna way keeni karaysaa khilaafkoo naski waa nas baliida nas iijaaskiisa wato oo xeel dheer weeye waxa uu ku fasiray ka jamiilo dee ku cajabisa walaa maanici in lagu diibo dee nasku labadaba wuu ixtimaali karaa dabeecadii luqadda ayaa keenaysa luqaddii iyo luqa alcarabiya erey qula laga yaaba inuu toban macno leeyihi mitla alcayn alcayn waxaa lagu tilmaami karaa isha taa tan isha oo aad wax ku arkayso waxaa la yidhahdaa lagu fasiraa caynu sham qoraxda lafteedana cayn baa la yidhahda qoladan kan basaaska ah cayn baa la yidhahdaa meesha biyuu kasoo butaacaan cayn baa la yidhahdaa qofka lafahaantiisa waad odhanaysaa cayntiisii baan arkay waa erey mushtarak baa la ydhaha fi cilmi lbalaaga macnayaal badan ixtimaali kara almuhim waxaan uga jeedaa inaan sheekhunaanad la dhicin oo kuwa kalena hawada u dareen laakiin in ay ku xisaabtankeeda leeyahay khilaafka culimada fi lmasaa'il fiqiya waa ka risaalad kooban oo runtii aada wakti gaaban ku akrii karaysa ka qoray ibnu taymiya rafcu lmalaam can alaimati alaclaam aimada cilmigale inaan la iska canaananin uun laakiin wax lagu cudurdaari karaa wiyaalo meesha marka qoladaa aada aragtay haddaad shaaficiyada ku arki weyday colaado lama saxayo waxaweye naskan bay dee ku tegeen aimo badan oo maaragtay miisaankoodani inaan sugnay waay saasuu nebiguna faray jawaazu lmasix cala alcimaama ayaynu halkaa ka aragnay kufkana waaba la waafaqsanaa ruksadani nagaadigana way jirtaabu oo cimaamadda uu masixi karaa qofka saasay ku habboon tahay qofka ciidanka ah ummadda dantaa guuduhaya waxa lagu tarbiyeynayaa inaanu noqonin adduunyadoo qura iyo xabadda siduu isaga eegayo iyo cadowga bani aadamka laakiin cadowga shaydaanka siduu isaga eegayo iyo diintiisana waa in lagu tacliimiyaa saasuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha muhiimka abay ah ka mid tahay nebiguna aada uu tixgelin jiray ummadda marka la tababarayo la tarbiyeynayo cilmiga daruuriga in looga bilaabo waxaa laga yaabaa dadka aynu wacdiyeyna ama tarkiib iyo tarhiib loo akriyayo ama masaa'il fikriya loo akriyayo ama taxliil siyaasiya loo akriyayo inaanay garanayninba salaada iyo eh, sekada iyo soomka iyo sida dahaarada iyo axkaamtoodaba inaanay garanayn lidalik bay haboontay dadka in horta laga dhargiyo cilmigan daruuriga ah ee baahidiisu habeen iyo maalinba ay taagan tahay ee ay kaga xidhan tahay ansixidda cibaadadu taa in horta caamada laga dhargiyo waa daruuri in laga dhargiyo dadka maatida ee guriga kula jooga iyo dadka saaxiibadahe ah kaa agdhow dad badana waxaa jira inay meelaha waxaa culunta noocaas iska yaro fudaysanaya ama ka yar xanagoon inuu ka yar koor wen yahay isu arkaya laakiin haddaad imtixaan yar ka weydiiso aan garanaynin dee cibaadadaa salaada iyo dahaaradeeda iyo arkaan iyo shuruud iyo wuxuu qarinayo u hagaajinay saxiix iyo fasid iyo marka taa inaynu fudaysano maaha marka laga hadlayo marka ama iclaam ha noqoto ama masaajid ha noqoto waa waxyaabahaaynu ku dooranay kollay duruusta noocan oo kale ah in laga dheg cilmiga marka dee laga hadlayo adaabtiis waa in laga bilaabo cilmiga daruuriga ah bilowga bilowga maaragtay iyo cibaadaadku waxay kaga ansaxayaan cilmiga waajibkaa ah wey ee weliba aan kifaayiga ahayna cayniga ah qof walba gaarkiisa u saa uu nebigu ugu bilaabay calayhi salaatu wasalaam waayo ummad ciidan buu diraya ciidan marka la dirayo dee caqligaaga waxaa mutabaadilkoo kusoo degdegaya kaartada iyo sida loo gaashaamanaya iyo goobaha istraatiijiga iyo cadowga wixii laga he waxaas in laga fikirayo jaanibka siyaasada laakiin tahaaradii buu kala hadlaya nabigu calayhi salaatu waaya marka khilaafka culimaduna waa inaha aynu hore usoo sheegnay waxa uu kugu soo celiyay shaarixu bahalkaa dildilaacsane kufka ah ayuu leeyahay halkan waxaa laga faaidaysan karayaa ninba meelbay ka yaro qabsatee buu sheekhu ku khilaafay xanaabilada halkaasoo isagii ibnu taymiya isku wada socdee waxa uu leeyahay kufkaasi ay a'imadu u shardiyeen inuu saxiix yahay oo aan dilaac lahayn taasi inaanay shardi ahayn baa laga fahmi karaa buu leeyahy xadiid waayo col dhan oo uu dirayo dee masaxaadunbuu u sheegay laakiinba haluuma idiin hagaagsan yihiin iyo mid dilaacsani miyuu ku jiraa iyo maya ragguna inuu iska aradnaayo agabkooda aan u wada gaashaama inay wax dildilaacsani ku jiraan waa iska daruuri bu halkaasuu mariyey ina hada alqowla asaxu waa waqiyaasu usuuli axmed wa nusuusihi fi lcaf can yasiiri satri alcawra wa can yasiiri alnajaasa wanaxwi dalik waayo xadiidka wa can cumara radia allahu canhu mawquufan mawquuf iyo maqtuuc iyo marfuuc waxyaabaha mustalaxa haddaad dhegaysato ku arki karayso wey haddaad wakti uhaysato aada bay ufiicantay duruusta casarka inaad iska dhegaysato waayo wax badan oo halkan uu sheekh ku sheegayo waxaynugu talagallay in lagu kabo duruustaasaa kuu kabaysa culimadu akhriyaan galabtii oo ay ka mid tahay axkaamtan mustalaxa iyo naxwaha iyo sarfiga iyo caqiidada iyo kutubtaasoo dhan marka mawquuf waa qowlka saxaabiga ku jooga marfuucna waa ka uu saxaabigu u kor yeeluna nabiga gaadhsiiyuna qaala rasuulu llahi maqduucna waa ka taabiciga taabiciga ah, saasaa loo kala saaraya marka waxau ihi idaa nebigu ah, waxaan leeya wa can cumara radia allahu canhu mawquufan cumar isaga mawquuf buu ku yahay waa qowlkiisa wa can anasin marfuucan anasna wuu gudbiyo rasuulku u gudbiyey idaa tawada axadukum midkiin hadduu weysays marka uu weysaysto fa labisa khufayhi ee uu xidho labadaa sharabaad falyamsax calayhima ha masaxo walyusalli fiihimaa ha iskaga tukado walaa yakhlachumaa yuu iska siibin in shaaa hadduu doono yuu iska siibin ilaa min janaaba jinaabo mooyaane haddii jinaaba timaado daniba way saari akhrajahu daaraqudni waalxaakim wasaxaxahu wlxadiiu shaadun buku shaadkuna waa qaybaha marduudka xadiidka qaybihiisa u horeeya marka la eegayo haykalkiisa ayaa ayaa loo qaybiyaa maqbuul iyo marduud waa halka laga bilaabayo xadiis la aqbalayo iyo xadiis la diidayo maqbuulkuuba iska koobanyo waa mutawaatirkii iyo saxiixi iyo xasankii iyo lidaatii iyo likayrihi ahaa laakiin qaybaha marduudka aada u fara badan shaadku marka qaybaha marduudku ku jiray xadiidku wuxuu tilmaamaya in muddo aan loo qabanaynin almasxu cala alkhufayn iska masax ha iska saari inshaa hadduu doono wax muddoana muu sheegin inshaa hadduu doono wax muddoana ma sheegin laakiin haddii xataa uu ansaxana waxaa la odhan doonaa kan aan muddada sheegin waxaa lagu kabayaa oo lala akriyaya xadiidkaynu soo marnee sheegayay muddada waa nas mudlaqa oo sii daysan kani kaasina waa muqayid wuu dabraya marka labadoodaa la isla akriyaya laakiin kani eh, ama waa shaadkaataaba lagu daynoo halkaa iga dhigun baa laodhanoo kii muddada sheegaya saxiixa waad ka raaci hadduu sugmu ansaxana waxaa la odhan doonaa ha lagu qaydo oo ha lagu kaba kii sheegaya muddada fiihi ishtiraadu dahaarati cala masci cala alkufayn waa laga maarmaan inuu daahir ku gashado qof masxigani waa ruks jaa-is weeye waajib maaha lidaalik baa inshaa u raaciyey xadiidku mutlaq can tawqiit weeye nusuustii hore lagu qaydi buu ku yihi almasxu cala alkhusayni khaasun bilxadati alasqar wuxuunuu ku gaar yahay oo ruksadan aad u haysataa weyse la-aanta iyo weysada marka ay kaa jabto laakiin jinaabada waa laga maarmaan in la saaro intaaba horeaynu usoo sheegnay wa can abi bakrata waa matniga radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu nebigu rakhasa lilmusaafiri wuxuu u fasaxay u ogolaaday qofka socdaalka iyo taraaga ku jira alaaata ayaami walayaaliyahun waa lix caalamaal baynu u naqaanaa inagu habeenkuna waa caalamaal maalinkuna waxa weeye caalamaal nin baan idhi baan ku ihi caalamaalku muxuu yahay wuxuu yihi dee waxa weeye habeenkii iyo subaxdii macnaha gelinka hore iyo gelinka dambe marka waktigii uu badanaya isagu caanahan la maalayo ee neefka la lisayunbuu kala soo baxay kelmadda laakiin ereygu macnaha af soomaaliya kulahaa mu eegin mu eegin marka habeenkiiyo maalinkaa looga jeeda labayo toban saacadood iyo labaiyo toban saacadood walilmuqiimi yowman waleyla isagana waa habeen iyo maalin afar iyo labaatan saacadood waktiga waktigiisa wey marka iminka saacaddan aynu taaganahay habeen dambe saacaddaas oo kale waktigaa waktigiisa ee ma aha in lala eegto un qorax soo bax ilaa qorax dhac faham noocaasa ha ka qaadan ile qofka way ku qalloocan kartaa la yaab wax lala yaabo maahe habeen iyo maalin un maaha in lala eeganayo laakiin waxa weeyaan waa afar iyo labaatan saacadood saa u faham waay idaa tadahara marka uu dahaaro qaato falabisa khufayhi labadiisaa sharabaab uu xidho an yamsaxa calayhimaa xadiidkani markaa sheekhu wuxuu u daba dhigay ka hore wuu la eeganayaa kaa hore hadduu sidaa yidhi bal kana eeg hadda kii horena waad haysa mid horaad aad oo mid kalean kuu dhex dhigay oo kan dambea ku xigsiiyey bal markaa adigu isla miisaan wey nasuusta saxiixa ay dhinacay u badan tahay waa xagga tawqiidka wey oo nas naskan markaa labada nas isku barbar sheegayo ka qawiga ah uu ka dambaysiinayo ka daciifka ah waxay ka dhigan tahay in kan la raacayo akhrajahu daara qudniy wasaxaxahu ibnu khusayma intan kale sharaxa uu soo celinayaana waa intii horan ereygaa rakhasa ah wuxuu kuhi waa daliilun calaa ana almasxa cala alkufayni ruksatun laa caziima waa ruksade maaha sida uu go-aanka ku ruksada macnaheeduna waxa weeye buu kuhi maa habata calaa khilaafi daliilin sharciyin limucaaridin raajix daliilkii hore xukunka sidii u sugay shay ka daba imanaya weeye iyadoo fudayd la baadi doonayo daliilka hore wuxuu ahaa aayaddaa suuratulmaa-ida ku sugan iyo axaadiidta kale tilmaamaya adimada in la maydho daliilka sharciga ah ee waajibinaya ruknigaasi kaasuha marka waxaa kadimi ka daba yimi shay mucaarida oo ah saa uu ku tilmaamay atashiil bilmasx in fudayd shareecaddu kula raadisay oo dee qofkii loo danaynayo maslaxadii addoonka loo weyneynayo loo wafirayo wacan ah, ubay bni cimaara radia allahu canhu anahu qaala ya rasuula allah wuxuu ihi rasuul allow amsaxu cala alkufayn labada kuf miyaan masaxaa waa luqada waa la iska fudaydsadaa hamsooyinka iyo waxaasi marka ay laba iyo noqdaan ama saddex aamsaxu bay ahayd amsaxudii hamsadii mudaalacada iyo tii istifaamka ayaa midkood la iskaga tegay waxay u badantay tii e, xarfulistifaamki amsaxu waan masaxaya cala alkufay ma masaxa qaala nacam haye masax buui qaala wuxu uhi yowman maalin miyaa qaala nacam qaala wuxu uhi wa yowmayni laba qaala nacam qaala wa alaaati ayaami saddex maalmood miyaan masaxa qaala nacam wamaa shiita intaad doontana sii masax waad badin kartaa akhrajahu abu daawuud wa qaala wuxuu sheekhu raaciyey laysa bilqawiy xadiid adag maaha alxadiidu daciif marka xadiidkanina waa kii dhexuur lamid mid yahay ee aan shardi ka dhigayn muddada marka wuxuu kugu soo arooriyey axaadiid meelaha kaa heli lahayd kutubaha qaarkoodo ayuu halkan kugu keenay baabkan khusaynaya si markaa uu kuu furdaamiyo ila haddii kale xadiidkan cidluu kaa heli laha ama kutubu ducafaa intaad ku aragto ayaad odhan lahayd buluuqu kanuu sheegay mid kale aan aniguna helay dabeedna labadiibuu isu keenayoo markaasuu kuu jawaabay adiga arkaya mid walba xukunkiisiibuu saaraya waaya laysa bilqawiy waa ereyada ay isticmaalaan culamaau takhriij marka ay tilmaamayaan xadiidkaa inaan la cuskanayn qaybaha marduudka wey dacafahu lbukhaari faqaala laa yasix wa qaala abu daawuud ikhtulifa fii isnaadihi walaysa bilqawiy wa axmed rijaaluhu laa yucrafuun wa abulfatx lsdi huwa xadiidu laysa bilqaa'il ereyadaasi waa ereyada loo isticmaalo marduud marka xadiidkan waxaa laga faa'idaysanaya inaan waktigu shardi ahayn laakiin horead usoo arag haddii la idhaahdo waabu ansaxayno dee qaydkii unbaa la raacinaya waxa uu ku uri faa'idatun almualifu raximah llahu lam ya'ti bima yufiidu jawaaza almasxi cala aljabiira halkan baab lagu sheego ayaanu ku sheegin bu uhi sheekhu oo markaa dabeedna isagu ka daba tuuru wax ka sheegay baabkaasi waxa weeye waxyaabaha la masaxo waxaa ka mid ah bandhajka iyo balastarka dushooda jabiirada waa taa qofka dhaawaca ah meeshu bugto jidhkiisa ahi waxaan la saaray ee lagu nabo ayaa jabiirada la idhaahdaa marka balastarka iyo bandhajka qofka dushiisa lagu lagaga nabay dhaawaca ilaa waa suuragal meelaha uu ka dhaawacmo inay tahayba xubnihii laga weysiisanayay marka iyagana Ehm, ma la masaxaya waa la masaxaya ha inkastoo nusuusta kusoo aroortay aanay qawi ahayn haddana waa la masaxaya sidii cimaamada iyo sharabaadka iyo loo masaxayo qofku intuu dahaaro qaato oo inta fayow maydho ayuu intaa wax ku laban yihiinna diintu ka fuji odhan mayso oo ku bayaamiyo halka dhiiggala gaadhsiiyo waxa weeyaan yusrigi iyo samaaxaddii waa halkeedii marka meeshiisii u daboolay way iska daboolaan oo dushu ka masixi doonaa calaa ana alxadiida yudacaf aw laysa bilqawiyi walaakin qaala sancaaniyu inahu yacduduhu xadiidu caliyin fi lmasi cala jawaahiri bilma oo waxa uu soo qaatay kanuu markaa daciif ku sheegaya waa xadiidkii kale ninkii saxaabiga ahaa ee la socday asxaabtii socdaalka ahaa ee nabarku kaga dhacay madaxa laftaa jabtay dabeedna saaxiibadii kaleu weydiiye wuxuu idhi war waxaa ka warantaan dee jinaabana way igu timid dhaawacna waa lahay oo laftiiba ay jabaan biyaa ma iska dayn karaayo gabagabaysii arrimaha ma u guuraa maya ba yidhi adoo biyo haysta maxaad ciid ka doonaysa kuma haynaanagu qiil dee waaye buui haddaydaan qiili haynin cibaadadun baan ka furiye caafimaadku ha iska jooge biyii buu isku shubaa madaxay ka galeen maskaxday gaadheen oo u dhintay markay soo noqdeen bay fatwada ah nabiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam ninkaas ku dhintay kolkaasaa wuxuu ihi qataluuhu qatalahum allah alaa sa'aluu inamaa shifaau lciyi su'aal aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam aar way la alla hadlaaye bal may ummadda weydiiyaan wixii ay garan waayeen cudurka jahliga laydhaa caafimaadkiisu waa su-aasha xadiidku markaa dee qolyaha qaarkood waa ka sheekhu tilmaamaya inuu darajada xasanka gaadhsiisan yahay xadiidkaasi marka tilmaantii uu bixinayabay kamid ahay inuu yidhi inamaa yakfiihi an yacsiba calaa jurxihi khirqa wayamsaxa calayha wayaksila saa'ira jasadi aan ruuxa u roonaan lahaa intuu meeshaa balasta ku nabo inuu jidhka inta fayow maydho halkaana masaxaad unu mariyo masaxaadaasaa maydhigii kusibo ka noqon lahayd intaasaa ku filayd intaasay garan waay bal may dadka weydiiya ila fatwadu waa maaragtay waxyaabaha khatarta badanoo waat kuwa markay ka warramayaan jahliga iyo khatartiis ayay yidhahdaan jahliga adna waad isku dili kartaa dadkana waad isku dili kartaa kii dee boqolka lagaga dhigayba ee yidhi tooba ma leeyahay ma malihid ee kii boqolaad kaga dhigay ninkii caabidka ahaa isagaa isku dilay fatwadaa fatwadana ninkana ku dilay almuhim taasi waa baab kale waxaynu uga soconnaa waa balasarkii la masaxay kalkufi waalcimaama dhowrkaa xukunna way leedahay oo ay kaga yaro duwanaan karto maaragtay almasx cala alkufayn tanay markaa u shardiyaan shuruudahan si adaga madhabka aad ku arkayse qofku kolkan bahasha lagu xidayo waa inuu daahir yahay jirhkiisi oo aanu maaragtay muxdid hayn shuruudahaas ma sii sheegayaa ma jira laakiin xasaba daruuf dhibka jira daraaddeed qofku marka dhaawac soo gaadhan dhaawaca wixii loo baahda waa la saari nabarkaa waana la masixi baabu nawaaqidi lwudu waysada waxyaabaha buriya waysadii soo aragnay inkastoo gebagabaysigii noo dambeeyay almasx ala kufaynoo raacayayna aragna marka waysadii maxaa jabiyey ilaan cibaado walba ama wax wal oo la dhisaba waa lagama maarmaan in la sheego wixii duninayay si looga feejignaado kayaankaas kayaankaas ama waxaa la dhisay haddii aan laguu sheegin wixii burburinayay khatar waxaad ugu sugan tahay in aad marna dhisto mar marna dumiso sidii ninkii waalaaye foostada gunta la dhaaninay nawaaqidu ama waxyaabaha wax buriyaa waa laba qaybood naaqidun binafs iyo naaqidun yakunu madinna waaya shay isagu sidiisa buriya iyo shay waxyaabaha buriya lan yushakil daliila fi xaddi daati waxyaabaha buriya ee sidooda u buriya de waynu arki doonaa waa saxaradii iyo kaadidii iyo wixii qof ka soo baxay waxyaabaha u noqon kara wax buriya sabab wuxuu kugu fasirayaa ka nawmi walam masalan hurdadii waa masale khilaafiya aynu arki doonee waxa ay iyadu ma jebinayso ee waxa ay sabab u tahay wixii jebinayay wikaau sahi caynaan afarkii aan filayan darajadiisu aanay bidnayn ama qawi ahayn hilayga xagga dambe qofka meeshaan wax ka yimaadaan waxaa xarig u ah indhaha kol hadday indhihii seexdaan xaggii dambena waa iska furmi kartaa marka in neefi kaa soo baxda ama wax kaa yimaadaan ayay hurdadan iyo suuxdintan iyo sababta sidooda uma burinayaan wixii burinayay bay u yihiin sabab waaya waxyaabaha wax buriya ayuu kuu yar kala firdhiyo waxa uu ku uri waxyaabaha qaarkood daliil bay ku sugneen qaarna khilaaf baa ku jira masalan waxyaabaha daliilka ku sugnee waxaa ka mid ah wixii qofka ilaahay uu kasoo soo saarayay ee dhibayay sida saxaradii iyo kaadidii ehm, waxaa kaloo isaguna sunnaha ku sugmay iyo qiyaaska wadigii iyo madigii halkoodaynu ku arki doonaaye waxaa qofka ka imanaya sunnaha xadiidka waxaa ku sugmay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhiiggan istixaadada la yidhaahde gabadha ka imanaya dhabar furankaa ah. oo isna aan maydhi karaynina weyse uun keenaya waxyaabaha la isku khilaafay waxaa ka mida ah hurdadii hurdadii iyadana aynu arki doonno insha allah khilaaf ku jira can anas ibni malik radia allahu canhu qaala anas wuxuu yihi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigu waxay ahaayeen calaa cahdihi waktigii nebiga yantadiruuna alcishaa salaada cishaa'igay sugi jireen intay masaajidka fadhiistaan ayay cishaa'iga sugi jireen sugi jireen muddo dheer xataa takfiqa ilaa ay dhakoosho ru'uusuhum madaxyaashoodu madaxoodu ilaa uu kolba saa u foorsado sida u dhakoolo qofka luloonaya la leeyaha war hebel waa dhakoolaya waa kan saa u lulooday ilaa ay dee lula madaxa saa u gundhiyaan uma yusalluuna way tukan jireen walaa yatawada'uuna manay weysaysan jireen nimankii sidaa xaawoo dhan u loloolaya madaxooda saa u gundhinayay may weysaysan jirin haddana akrajahu abu daawuud wasaxaxahu daara qudni waasluhu fii muslim xadiidku waa xadiid saxiixa buu intaasoo dhan ka wadaa sheekh halkan marka dabeedna sheekh waxa uu ka soo qaadanayaa hurdadii iyo waysadii maxay kala yeelayaan marka xadiidkii hore waynu soo marnay hurdadu in ay jebinayso waysada xadiidkaas keebuu ahaa waa kii nebigu lahaa kama saarayo sharabaadada jinaabadii iyo wax kale laakiin kama saarayo eh, bahalkaa khufeynka saxaradii iyo kaadidii iyo hurdadii intaasoo waysada jebisa buuli hadday ka yimaadaan uma saaraya daraadood bahalka sharabaadka iska xidhnaado marka liiskii wixii burinaya baa lagu daray hurdadii soo soomaha xadiidkaa saxaaxa inay jebinaysaabaa cadayd hurdadu xadiidkaa hore kanna in hurdadani aanay ka jabinin asxaabta ayuu anasi noo sheegay labada xadiidku waa saxiix waaya marka aan khilaafka culimada horraysiinaya saddex qowl bay u kala tegeen qolo yidhaahda hurdada inteeda yari iyo inteeda badan midna burin mayso waysada ina qaliilahu wakaiirahu laa yunqid iyo ina qaliilahu wakaiirahu naaqis kaa cagsiga hurdada yar iyo ta badani midna ma jabinayo iyo hurdada yar iyo ta badan labaduba way jabinayaan labadaas iyagu way isku taagan yihin way isu dhigmaan iyo qowl dhaxo ama hala kala saaro geedkan hurdada la idhaahdo hurdada badanina ha jabin hurdada yarina yay jabin waa saddexdaa laba isu iska horjeeda iyo mid u dhexeeya qowlkay culimmada u badan yihiin raajixahay waa ka dhexe khayrulumuuri awsatuhaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata in la yidhaahdo hurdada weyn ee lugafidsigu ku jiro iyo quuradu taasaa jabinaysa tan yare laakiin qofku uu ilqoo ilqoodhana wax ka eegayo marna dhakoolayo taas maya qowlkaasina waa qowlka jamcin karaya nusuusta hurdadii xadiidka hore uu sheegay inay jabinayso waa hurdadaa weyn xadiidkan iminka aynu dul taagannahay te uu sheegayaana dee sidaa ka muuqataba waa rag fadhfadhiyo oon lagu hafisanin oo seexanine dee dad fadhiyo hur cishaa ay sugaya wey walow saacadaha ha ahaatee oo madaxu saa u yaro fooranaya ma adigii safiinaha iyo ku arkayay ilaa eh, nawm kii maaragtay almutabaki maqcadahu min alard waxyaalaa shuruudo noocaasay ku xidi jireen qofka dabada dhulka ku adkeeya si wanaagsan ufadhiyay markan ay leeyihiin waxay soo lakhisayaan naska ayay soo lakhisayaan waaya wadahaba jumhuuru lculamaa ilaa ana alkasiira almustasqil naaqid duna nawm lyasiir walahum tafaasiilu fi taxdiidi alqaliili min alkaiir dee hurdadeebaa weyn iyo hurdadeebaa yarna tafaasiil bay leedahay buu ku uri wahada alqawl huwa araajix aladi tajtamicu fiihi ladila qawlkaa dhexe wey marka dadka iyagoo ama jumcada sugaya odayaashii bay ku dhacdaa jumcaho markay khudbadda imaamku wuxuu leeyahay facladigiisaba garan waayaan ayuu dabeetana isaguna ka yar gaadhsiinaya tobankaa midho khudbadda la wado ayaa arkaysa isagoo qofkii kolba kusoo yaro ciiraya marka waxba way kaa jabtay ha sida kaleuun u baraaruji waaya wacan caaishata radia allahu canha qaalat horta dee mustafaadaadku cumuuman markaynu dib ugu yaro noqono xadiidkaa horeynu soo dhaafnay waxaa ka mid ahaa hurdada yari inaanay waysada burinaynin towbadanina ay burinayso waxa aynu ka faaidaysanay alطahaaratu min alxadai shardun lisixati salaa salaad ilaahay marka aad tukanayso inaad daahirtay baa lagama maarmaana waxaynu ka faaidaysanay cishaa'iga salaada la idhaahdo in ay eh, laga dibdhigi karo waktigan hore nabiguna calayhi salaatu wasalaam inuu cishaa'iga dibdhiga ayuu jeclaa waxaanu xusayay inuu waktigaa ku wadi lahaa haddii aanay ummadda dhibaato ku ahayn cishaa'igaa la dibdhigaya cishaa'igeennani runtii dee waa dabaka eri kalimaka maqribkii waad ka soo baxaysaa halkan intaanad koob shaha cabin baa mise muaadinka iminka masaajida qaar baa tukaday ya ajaa'ibkee leedahay waxa loo eegaa laba saacadood baa loo eegaa salaadaha had iyo jeer cishaa'iga iyo maqhribka iyo duhurka iyo casarka waktiyaashaas oo kale laba saacadood baa loo eegaa inta badan ama saacad iyo badh wadamada islaamka baxasa waqtigan xaaligaynu joogno marka taasina mid laga faaidaysan wey marka in aada loo dadejiyo waa maaragtay dhibkeeday leedahay lagama bogan karo asxaabtu siday masjidka ugu dadaalayeen ayaad ka arkaysaa inagana saacad baa xabsi inagu ah shaydaanku wuxuu kuu sheegayaa inaad xidhanto saacaddaa laga bilaabo buu kuleeyay markaad masaajidka soo gasho inaad maxbuus tahay buu kuu sheegaya marka adiguna inaad mumtic tahay u sheeg oad saacaddaa laga bilaabo laa yazaalu axadakum fii salaatin maadaamati salaatu taxbisu qofku nin tukanayunbuu ka dhigay intuu masjid ilaahay fadhiyo ama darisa dhegaysto ama hawardiyayo ama qur-aan ha akriyayo ictikaafkiibaa maaragtay u jira waxaa u jira dariskii uu dhagaysanayay fadligii uu lahaa fadhiga laftiisii waxoo dhan dhib badan inaanay lahayn hurdada noocani taajka dhexdiisa ayaa iyaduna muuqatay oo aada arkaysa <clears throat> inkastoo dee ay kolleyba nashaad inuu qofku ku fadhiyo oo uu dadaalo ay tahay waayo halkaasuu waktigu inagaga dhacay wajazaakum allahu khayran allahu subxaana wa tacala aclam